إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ورب البرية أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ama bacdu ikhwat alkiraam ikhwat aliimaani walislaam rabbigeen subxaanahu wa tacaala diinteenna wuxuu asal ugu dhigay altaysiir wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj diintan wax culays ah dushiinna kama dhigin ayuu rabbigeen caddaynaya subxaanahu wa tacaala nabigeenana sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu leeyahay war dadka u yasira oo wax u fududeeyo oo ha ku cuslaynina oo dadka u dajiya oo ha kala borinina ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam sidoo kale nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam xajkii markii la tagay khaasatan maalinta tobanaadka ah oo shan camal oo aada u weyn la qabto dhagaxi ayaa la tuuri oo timihi ayaa la gaabini ama la xiri oo gowrici ayaa la samayni oo awaafkii ifaadihi ayaa la samayni oo sacyigii bayna safa walmarwa ayaa la samayni shantaas camal oo kale culculus samayntooda maalinta la qabanaya ayaa nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam saddex nin ayaa u yimid nin walba wuxuu leeyahay nabi allow intaan hilmaamay ayaan kaa hormariyey oon kan ka hormariyey waan xirtay anoon gowricin dhagixii anoon tuuranin ayaan dawaafkii sameeyey wamaa ilaa dalika nin walba waxbuu weydiiyey nabigeena sal allahu alayhi waali waslm nin kasta oo imaad wuxuu lahaa ifcal walaa xaraj samey kii kuu dhinaa wax dhib ah ama dembi ood kala kulmaysana ma ayuu nabig laha sala allahu alayhi waaalih wasalam nabigeenna mabda ka duulaya waxay tahay wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj mabda ka duulaya waxay ahayd amarka uu bixiyo yasiru walaa tucasiru war dadka u fuday diinta annagoo halkaa ka duulayna ayaa waxaan doonaynaa in allahu tacala tawfiiqda alle iyo waafajinta alle in camalka xajka ama kitaab lxaj waxay culimmada u taqaano in halkan majlis aan isku dayno inaan kusoo koobno oo qofka caamiga ah iyo qofka caalimka ah iyo qofka aalibi cilmiga ah uu fikrad fiican ka qaadan karo in sha allahu tabaaraka wa tacaala wanasal allah tawfiiq wlhlaas waxaan u qaybinay marka xajka oo dhanba todoba qaybood todoba qaybood kow laba saddex afar shan lix toddoba toddobadaa qaybood mid walba waxaa hoos jooga dhowr qodob qodobka koobaad saddex qodob ayaa hoos joogta qodobka labaad afar qodob ayaa hoos joogta qodobka saddexaad saddex qodob ayaa hoos joogta qodobka afraad shan qodob ayaa hoos joogta qodobka shanaad afar qodob ayaa hoos joogta qodobka lixaad toddoba qodob ayaa hoos joogta qodobka u dambeeyo muxuu ahaa toddobaadna sagaal qodob ayaa hoos joogta intaas marka waa saddex iyo afar iyo saddex iyo shan iyo afar iyo todoba cafwan iyo shan iyo toddoba iyo sagaal intaa weeyaan qodobada iyaga marka maxay yihiin qodobada waxay yihiin qodobka koobaad oo u horeeyo waxaa la oo afarta qodob saddexda qodob ay hoos imaanayso waxaa la yidhaha almawaaqiit azamaniya xilliga xajka la xirto oon laga hormarin karin lagana dibdhigi karin inaan ogaana waxay tahay ilahay wuxuu leh subxaana wa tacaala alxaju ashhuru macluumaat xajka waa bilo la yaqaano ayuu rabbi leh subxaana wa tacaala qofkii marka xaj farad ama ku dhawaaqo oo xirto baashaal iyo hadalxumo iyo faasiqnimo iyo howlaha looma ogola ayuu rabbigan caddaynaya subxaana wa tacaala bilahaas uu rabbi sheegay macluumaadka a kuway ahaayeen cabdullaahi bni cabaas iyo cabdullaahi ibni camr bni caasi iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullahi bni zubayr cabaadi arbaca afartaba waxay isku waafaqsan yihiin inay tahay shawaal oo soonfur ah iyo dilqicda oo shalay naga dhammaatay iyo dilxija oo maanta noo bilaabatay inay saddexdaa bilood weliba khaasatan dilxijana tobankeeda hore ay tahay ay isku waafaqsan yihiin marka mawaaqiiti zamaaniya xilliga ama shinka la xirto waa saddexdaas bilood laba bilow kaamil ah iyo bisha dilxije oo toban intaa waxaa kaga baxnay qodobka koobaad qodobka labaad ana gudubna marka qodobka labaad waa almawaaqiit almakaaniya goobaha xajka laga xirto intee laga xirta oon la dhaafi karin nabigeenna u jiday sala allahu calayhi waali wasalam cabdullahi bn camr caasi radi taala canhuma ayaa wuxuu leeyahay waqata rasuulu llaahi sala allahu calayhi nabiga alle wuxuu jideeyey u asteeyey asta iyo boos uu reer madiina dulxulayfa meesha la yihahda magaalada madiina afkeeda weeyaan hadda magaalada madiina gudaheeda ay gashay halka inay ka xirtaan ma dhaafi karaan qofka madiina jooga ma dhaafi kara muxuu ahaa hadduu xaj iyo cumro marba rabo dulxulayfa ma dhaafi karo ahlumadiina qolyaha ahlushaam ahlushaam waa taqaanaa waa suuriya iyo filistiin iyo lubnaan iyo wadankaas urdun intaasoo dhan ayaa shaam la isku yidhahdaa ahlushaamna meesha la yidhaha ayuu nabigeenna u qoondeeyey halkaas hakasoo hasoo dhaafinu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wa alihi wasalam qolyaha reer najdi waa riyaad iyo dhankan khaliijka bariga dhanka bariga qolyaha ka imaanana nabigan wuxuu jiday sal allahu alayhi waaalihi wasalam meesha la yaqaana almanaasil maanta waxaa loo yaqaana asayl alkabiir aaif yaro hoosteeda weyaan buurta aaif hoosteeda weyaan walihli alyamn yolmlam reer yemanna meesha yolmlam loo yaqaano ayuu nabigan u ondeeyey sal allahu alayhi waaalihi wasalam sayid cumar xadii marfuuc ah culimada isku warhaystana wuu jiraa daati cirq ree ciraq in loo qondeeyey afartaas meelood ayuu nabigeena qondeeyey sala allahu calayhi waali wasalam oo wuxuu leeyahay huna lahuna waliman ataa calayhina min hayri ahlihina miman araada alxaj walcumra meelaha ayaga ah dadka aan u qondeeyey oon u magacaabay ama loo magacaabay iskale oo ka xirani iyo cid alla ciddii soo marto oon ayaga aan u dhalani meesha ayadoo dadkii meesha degna ahayn annaga hadda halkaa markaan ka xajinayna yolmlam ayaan ka xirana oo diyaarad markay maraysa ayaa la yidhahdaa miiqaadku waa halka yaman xaggeed ayaan ka imaanaynaa sidaa weeyaan intaana waa almawaaqiit azamaniya waa boosaska laga xirto afarta boos ayaa laga xirtaa waxaa kugu xiga marka anwaacu nusuk qodobka saddexaad weeyaan xajka qaababka loo xirto amaba inta qaybood u kala yahay qofka mu'minka ah mufrid ama xaj keliga ayuu ihan karaa o sidoo kale wuu ihan karaa atamatu inuu cumro intuu la imaado kadibna xaj ka dabageeyana wuu ihan karaa waa laba qodobka u dambeeyo waa alqiraan isdhexgelin xaj iyo cumro inuu hal mar wada xirto labayk allahuma xajan wacumra ayadna waa loo ogolya taana waa anwaacu nusug xajka anwaacdiisa la xirto waa saddexdaa qaybood weeyaan qayb afraad ma taallo qodobkaana waa qodobka saddexaad waa anwaacu nusug qodobka afraad shuruuطu wujuubi اlxaj xajka ma kasta oo muslim ah amaba nool waajib ku yahy maya shan shardi qofka laga helo ayaa xaj laga rabaa qofkii aan shantaa shardi laga helin xaj lagama rabo waajibkuma ahan hadduu la imaado isaga dhib ma lahan laakiin lagama rabo waajibkuma ahan alislaam gaal isaga lagamana mxuu ahaa eh, kama ansaxay kolleyba waa masalo la yidhaahda halkufaaru mukhaaabuna bifuruuci shariica shariicada furuucdeeda gaalada muxuu aha amarka ilaahay uu bixiyey ma laga rabaa mise waa maya waa masalo khilaafi ah tan koobaad qofku waa inuu muslim ahaado gaal kama ansaxayo xaj kan labaadna waa inuu qofka caaqil noqdo qof waalan xaj su u gudanayaa qodobka saddexaad waa inuu qofka qaangaar yahay hadduusan qaangaar yahan u guto xajki islaamka kagama dhacayo ajarna waxaa weeyaan waalidkiis waa loogu qori wuuna ansaxaya laakiin kuma waajibayo qodobka afraad alxuriya qofku inuu xuri adoon uusan ahayn leeyahay kuma waajibayo qodobka shanaad u dambeeyo waa inuu qofka awood u leeyahay awood maal awood waraaqya uu meel ku taga viisi waxay noqdaan basaboore waxay noqdaan awood gaadiidka uu raaci lahaa awood muxuu ahaa jireed iyo caafimaad waa inuu awood leeyahay haweenayda muslimadda ah hal ayaa loo raacayaa oy gooni la tahay oo lixaad noqoni ka ayaga waxaa weyaan wujuud lmaxram waa inuu qof maxrama ah la helo maxaa yeele nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi gabar muslimad ayay habeen imaan inta loo socday aynan safrin nin baa soo booday saxaabada ka mid a ah. nabi allah wuxuu yidhi aniga waxaa liigu qoray duulaankii halkaa u socday ayaa liigu qoray haweenaydeedina xajka aaday marka nabigeena wuxuu yidhi sala allahu alayhi waali wasalam haweenaydaada la xaj ayuu nabi yiri sala allahu calayhi waaalihi wasalam xajkii iyo jihaadkii ayaa waxaa la hormariyey inuu haweenaydiisa maxram u noqdo ayaa jihaadkii laga hormariyey waad garan kartaan marka xaaladaas meesha ay joogto marka shantaa qodobna waxaa weeyaan qofka haddii aanan laga helin xaj waajibayo laakiin wuu la imaan karaa qodobka afraad qodobka shanaad waxaa weeyaan arkaanta xajka xajka tiirar ayuu leeyahay afartaa rukni haddii mid la waayo xaj ma ansaxay waa gurigaanoo muxuu ahaa tiirarka qaar ay ka maqan yihiin wuu soo dumayaa kan koobaad waa anniya qofku waa inuu xirto labayk allahuma xajan waa inuu ku dhawaaqa amaba inuu niyeysto asaasa inuu niyeysto dhawaaqana waxa weeyaan waa dheeri tan labaadna dawaafu lifaada waa inuu muxuu ahaa maalinta tobanaadka iyo wixii ka dambeeya uu dawaafkaas ifaadaha sameey ama dawaafu ziyaara dawaafu lxajna waa la yihahdaa intaba qodobka kale asaci bayna safa walmarwa marwa iyo safa intu dhexaysa waa inuu sacyi sameeyo todoba jeer qodobka u dambeeya alwquuf bicarafa carafa in la istaago nabigeen wuxuu yih sala allahu alay slam alxaju carafa dhanba waa carafa afartaa qodobna waa arkaanta xajka oo tiirasha haddii aan la helin xaj uusan ansaxaynin in lala imaado ma oyane weliba carafa usii daran kuwa kale waxaa laga yaabaa in gadaal laga riixi karo qodobkaadna waa qodobka shanaad qodobka lixaad waxaa weeyaan waajibaat اlxaj xajka waajibaad ayuu leeyahay waa toddoba waajib toddoba waajib ayuu leeyahay toddobada waajib tan koobaad waxaa weeyaan qofka markuu labayk allahuma xajan ama cumratan leeyahay waa inuu miiqaadka ka xirto waa waajib waajib weeyaan tan labaadna carafo markuu qofka istaago carafo markuu qofka istaago maalintii inuu ilaa habeenkii walow nus noqoto oo qoraxda ilaa ka dhacdo oo habeennimo wax yar ay ka gasho waa inuu joogo waa waajib tan kale waa inuu musdelifo qofka baryo waa waajib waa inuu saddexda habeen oo hilbuwaradka loo yaqaano oo mina kow iy tobanaadka iyo labay tobanaadka iyo saddexiy tobanaadka qofkii aanan tacajul samaynin waa inuu mino baryo tan shanaad waa inuu qofka dhagax tuur sameeyo oo jamrat alcaqaba iyo jimaarti kale waa inuu muxuu ahaa tuurto tan kale waa inuu qofka xalq timaxirasho ama gaabin uu sameeyo inuu la imaado weyaan waxaa u dambeeya xaja muxuua dawaaf alwadaac masjidka iyo xaramka iyo kacbada qofka dawaaf lagu sagootiye waa inuu la imaado markuu xajka dhamaysto todobada qodobna waa todobada qodob oo waajibaadka xajka ah waxaa u dambeeya qodobka todobaad oo ah maxduuraat lixraam qofka marba hadduu labayk allaahuma xajan yidhaahdo ama labayk allahuma cumratan u yidhahdo ilaa uu ka xalaaloobo sagaal shay ayaan loo ogolayn sagaalkaas shay timihii in la taabto lama ogolo hadiyihii in la taabto lama ogolo dhar jirka loo talay in la xirto lama ogolo in catar la marsado lama ogolo in haweeney lala baashaalo lama ogolo oo galma ayna aan la gaarin haweentana sidoo kale ninka ay la baashaas lama ogolo sidoo kale lama ogola in waxaa weeyaan sayd ama ugaar la ugaarsada lama ogolo waxaan la ogolayn in guur aad guursata ama aad guurisa ama aad doonta intaba lama ogolo waxaa u dambeeyo galmadii ayadna haba sheegin ta haddii ay dhacdo marka xajki waa fasaadi markuu fasaadana qofka xajkaas waa inuu dhammaashtiro faasidka ah sidoo kale neef geelna uu bixiyo sidoo kale xaj cusubna uu sanadka dambe lisaaman imaado intaas la isugu daray qofka isaga marka sagaalkaa qodob waa maxduuraadka xajka qofka aan loo ogolayn inuu dhawaado haweenayda muslimadda laba shay ayaa loo raacinaya oo intaa dheerikaa ah. qaar bay ragga isku leeyihiin qaarna raggaa gooni u ah laakiin labay gooni la ta iyada labadaa gooni la tao niqaab looma ogolo niqaabkan caadigaho wejiga lagu xirto lama ogola laakiin haweenayda u aragta inay wejigeeda cawro u yihi maxay samaynaysaa caaisho ayaa samayn jirta radia allahu taala an ardaha weyn ayay qaadanaysaa amaba garbasaar wax un muxuu ahay qaadanaysaa madaxay saa u saaranaysaa markii ay dumar iyo dad ajaanib aan ahayn la joogtana waa iska banaysanaysaa markii ay soo maraan dad muxuu aha ajaanib ahna saasay udaysanaysaa korbay kasoo daysani laakiin niqaabkii wejiga loo talay lama ogolo qodobka labaadna alqufaasayn sogsaanta gacmaha la geliyo haweeneyda muslimadda looma ogola intaas iyada ah ayaa qodobada maxduuraadka ixraamka ah ayaa ka mid ah weeyaan qofka muminka marka ruknigan xajka todobada qodob haddii aad mid walba qodobka koowaad oo saddex ah kan ku xigoo afar ah io kan ku xigoo saddex ah kan ku xigoo muxuu ahaa shan ah io kan ku xigoo afar ah io kan ku xigoo toddoba ah kan u dambeeyo sagaala ah. intaa haddii aad xifdiso baabulxaji wax badan baa kaaga baxsan rabbigan waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala biasma lxusna wa sifaati inuu xujaajda xajka aaday ama u socotay xajkooda ilah aqbalo inuu rabbi subxana wa tacala xajkooda ka dhiga xajan maqbuulan wayajcala sacyahum shacan mashkuuran waan yataqabala minhum acmaalahum annagana inta aanan xajka aadina rabbi subxana wa tacaala xaj badan uu noo yasiro ilahi waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala muminiinta xajka aaday inuu xifdiyo meel kastoy ka imaadaanba ilaahay ciryirigaas iyo dhibaatada iyo geerida iyo mxuu ahaa howlahaasoo dhan rabbi uu ka qabto xajkoodana mutaqabal uu ka dhigo ducadooda rabbi subxana wa tacala uu aqbalo ilaahay subxana wa tacala xajkan ay aadeen inuu ka dhigo faraj muslimiinta mid u noqdo ducadoodana rabbi uu aqbalo wa tacaala alا cbaad الlah slوا وslموا lى mن أmركم رb الصلaة وسلام عليه فqال في kiتاب iن الlه ملaكة يsلو على النبي yا أيuهa الذiنa آmنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهma صل على محمد وعلى آل محمد كma صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم iنka حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كma bاركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم iنka حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاabi نبيka أجمعين وعن التابعين وتاaبعiهم وmن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهma أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين allahuma qsim lana min khashyatika ma taxulu bihi bayna wa bayna macsiyatik wamin طaacatika ma tubaliguna bihi janatak wamin lyaqiini ma tuhawini bihi calayna masaaib اdunya wmaticna allahuma basmacina waabsarna waquwatina abada ma axyaytana wajcal waaria mina wajcal haarna cla man dalamna wansurna cla man cadana wala tajcal musiibatna fi diinina wala tajcal dunya akbara hamina wala mabla cilmina wala tusli calayna bidunuubina man la yakhafu la yarhamna ya rab alcalamin subxaana rabika rabi اlcizati cama yasifuun wsalaamu cla اlmursaliin walxamdu lilah rab اlcalamin الصلاة الله أكبر الله